alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariy raximah اllahu tacala raxmat waasica waana dersigeennii sagaaliyo tobnaad wuxuu ka bilaabmanaya xadiiska saddex boqol toddobaatan iyo lix qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu raxmati alciyaal wuxuu baabu yahay ciyaalka ama ilmaha in loo naxariisto iyo wixii ku soo arooray ee axaadiista nebigeenna sala allahu calayh wasalam ka sugan qala اlmusنifu raximah اllahu tacaala xadana alxaramiy bnu xafsin xaramiy اlmaki waasiqh qala xadana wuhayb bnu khalid albahili qala xadana ayub bn abi tamiimat asiqtiyaani can camr bni saciidi abu saciid albصri can anas bni maliki anahu qaala kana nabiyu slى اllah عalyh wslm nebigu wuxuu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi arxama annaasi dadka midka ugu naxariista badan bilciyaali ciyaalka iyo ilmaha midka ugu naxariista badan buu ahaa nebigu sala allahu calayh wasalam riwaayada imaamu muslim fii saxiixii waxay leedahay maa ra'aytu axada kana arxama bilciyaali min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam maana arag ruux ilmaha iyo ciyaalka uga naxariis badan nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wa kaana lahu waxaa u sugnaa nebiga sala allahu calayh wasalam ibnun baa u sugnaa wiilkiisa wiilkiisii ibraahiime maariyata alqibdiyi ay dhashay wiilkaasoo mustardacun mid lagu nuujiye ah fii naaxiyati almadiinati magaalada madiina dhinaceeda xaafadaha madiina mid ka mid ah wiilkaasoo lagu nuujiyo wa kaana di'ruhu haweenayda nuujinaysa ninkeedu wuxuu ahaa soomaaliga iyo luqada carabiga waxaa yacni markaa fusxo badan luqada carabiga marka erayo aan soomaali loo helayn laakiin af soomaali ahaan waxa weeye haweenaydaa nuujinaysa ninkeedu wuxuu ahaa haynan birtumu ahaa nin birta tumu ah ayb wa kaana di'ruhu wiilkaas haddii ilaahay kuu runyay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haweenayda nuujinaysa ninkeedu wuxuu ahaa qaynan birtume ayuu ahaa wa kunnaa waxaanu ahayn naatiihi kuwa u tago wiilkaa yar soo booqda ayaannu ahayn walxaal qad dakhana uu qiqiqiiqiyey oo uu shiday ninka haweenayda qabay albeyta gurigii uu ku shiday biidkhirin idkhirka geedka la yidhaahdo yacnii ama qundhada ama maadha hadii ilaahay ku roonyahy geedkaa la waa geed yaroo ramaaskaoo kale ahoo marka quburahana hadii ilaahay ku roon ay ku dhisi jireen guryahana yani marka ay ku dhisi jireen ninka tumaal yani birta tumaya ee haddii ilaahay kuu roon biraha iyo alxanka buufinayaana dabka uu ku shidi jiray marka idkhirku waa geedkaas waqad dakhana isagoo qiiqiya albeyta beytkiiyo gurigii ku qiiqiya biidkhirin idkhirka geedka la fa markaasuu dhunkanayay nebigu wiilkii yaraa wayashumuhu wuuna ursanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi imaamu muslim baa kitaabu alfadaa'il ku warinaya raqamka lixdan iyo saddex qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa cabdullaahi ibnu muxamed wa cabdullaahi ibnu muxamed abubakr ibni abi shayba ama almusnadi labadooda bukhaari ba u yihi qala xadaana marwan bnu mucaawiyata alfazari qala xadaana yasiid ibnu kaysaan wa saduuqu can abi xaasimin abi xaasim alashjaci salama ibnu diinaar maaha can abi hurayrata anahu qaala wuxuu yidhi ata nabiya sala allahu aleh wasalam nebiga waxaa u yimi rajulu nin baa u yimi wa macahu ninkaa la jirkiisana waxa ahaa sabiyun ilmo yarba ah fa jacala wuxuu gudagalay ninkii yadumuhu inuu laabtiisa ku dhejinayo o usoo dumayo ilayhi xaggiisa ninkii baa ilmihii yaraa dhabta soo gashaday dee waalidiyo jacaylka iyo shafaqadiisa naxariistiisa waa dareemaysa fa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi atarxamuhu mau naxariisanaysaa qaala wuxuu yidhi nacam ha ilmahan yar mau debcaysaayo qalbigaaga naxariisi maugu jirtaa qaala nacam buu yidhi ayib qaala wuxuu ilaahay baa kaaga naxariis badan yacnii arxamu bika allah subxaana wa tacaala kaaga naxariis badan minka xaggaaga bihi ay bilwaladi wiilkan yar iyo ilmahan ilaahay baa kaaga naxariis badan wa huwa allana subxaana wa tacaala arxamu araaximiina inta naxariisata allaha ugu naxariista badan wey alla subxaana wa tacaala waana saxiixo xadiiska imaamu muslimna waa warinaya yani haddii ilaahay kuu ronaya xadiiskaa hore abu daa'uudna wuu warinaya riwaayadan dambe yani sheekh naasir raximah اllahu tacaala fii saxiixi aladabi اlmufrad raqamka ayuu ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu raxmati اlbahaa'im wuxuu baabu yahay bahaa'imka iyo mayeedhaanka in loo naxariisto iyo wixii adillee ku soo aroortay xadaanaa ismaaciil waa ismaaciil ibni abi uweys malik ibnu anas baa abti u ahaa qaala xadaanii malik ibnu anas alasbuxi imaami daari اlhijra can sumayi mowla abi bakrin can abi saalixin samaan can abi hurayra ana rasuula اllahi sal اllau alيh wasalam qaala wuxuu yihi baynamaa rajulun goor uu nin yamshii soconaya bidariiqi dariiqiyo waddadiiyo jidka uu soconaya ishtada bihi waxaa ku darnaaday alcadashu haraadkii baa ku darnaaday ninkii waa oomay oon iyo haraad buu dareema fa wajada wuxuu helay bi'ran ceel buu helay fa nasala fiiha ceelkiibuu ku degay fa shariba waa cabbay ceelkiibuu ka soo cabay uma kharaja waa soo baxay fa alkalbu yalhasu waaba iyadoo islamarkiiba markiiba waa fujaa'iya isla markiiba waxaa ku soo kediyey ayadoo ey yacni markaa carabka uu laadlaadinayo ey hiraya haraad daraaddeed oo yaakulu cunaya asara midda jilicsane carada iyo ciidda ceelka waa taqaaniinoo dushiisa dac iyo yani meel qoyan iyo biyo iyo caro qoyan baa taal tiibuu leefleefaya yaakulu cunaya asara midda jilicsanee carada ah min alcadashi ay min ajli alcadashi haraad dartiina yani markaa u cunaya faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi laqad balaqa hada alkelba eygan waxaa gaadhay min alcadashi haraad dartii waxaa gaadhay miluladii kii oo kale kaana ahaa balaqanii mid isoo gaadhay marxaladii aan gaadhay iyo haraadka iyo oonka ayuu eygani maray fanasla albira ceelkiibuu ku degay famala'a wuu soo buuxiyey khufaahu labadiisii qof buu soo buuxiyey ayb uma amsakahaa yani wuu ku soo qabtay bifiihi afkiisa ila ceelkii labadii gacmood wuxuu ku haystaa derbiguu ku haystaa oo inuu ku dhucu ka baqaya labadii khufee biyaha uu ku soo dhaamiyey marka wuxuu ku qabtay afkiisuu ku soo qabtay nusqooyinka qaarkood baa waxay qorayaan famala'a khufahu yacnii khufkiisiibuu qooyey dayib uma amsakahaa wuu ku qabtay bifiihi afkiisa ayuu ku qabtay khufayhi baana saxan fasaqa alkelba eygii buu waraabiyey fa shakara allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadiyey lahu isaga faqufira lahu markaasaa loo dembi dhaafay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow waina lanaa ma waxaa noo sugnaaday waina lanaa ma waxaa noogu sugnaaday oo aanu ku leenahay fil filbahaa'imi mayeedhaanka ajrun ajar iyo abaal miyaanu ku leenahay ajrun ajar miyaannu ku leenahay qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii kulli kabidin fii kulli duu kabidin mid kastoo beer u saaxiiba radbatin qoyan ajrun ajar baa idinku sugnaaday qaacido iyo xukun caamuu nebigu bixiyo wuxuu yidhi shay kastoo beerkiisa uu qoyan yahay haddaad u ixsaan samaysaan oo samafal aad u samaysaan ajar baad ku leedihiin xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna wuxuu ku warinayaa yani saxiixiisa ayuu ku warinaya kitaabu salaam boqol konton iyoiyo saddex buu ku warinaya bayhaqi fii sunan buu ku warinaya isaguna mujalladka sideedaad afar iyo toban raqamka waxaa laga faa'iidaysanayaa marka xayawaanaadka iyo mayeedhaanka in loo ixsaan sameeyo ruuxa hadduu u samafalo u ixsaan sameeyana ajarka iyo abaalka ilaahay agtiisa uu ka helay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ismaaciil ibnu oweys qaala xadaana malik ibnu anas can naaficin mowla bni cumar can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi sal alla alيh wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi cudibat imraatun haweeney baa la cadaabay fii hiratin bisad ama mukulaal ama yaanyuur ama dinad ama bisad baa lagu cadaabay xabasatha ay xabistay xataa maatat ilaa ay ka dhimatay juucan ay liajli ljuuci gaajo darteedna ay u dhimatay fa way gashay haweenaydii fiiha ay fi lhirati bisadaa sababteeda waxay ku gashay annaara naarta ay ku gashay yuqaalu waxaa loo odhanayaa wallaahu aclam ilaahay baa oge nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaannu ka maqalnay qiyaamada waxaa loo odhan doonaa laa anti adcamtiiha adugu maadan quudin wala anti saqaytiiha adugu maadan waraabin xiina xabastiihaa markaad xabistay aad xidhay cunto iyo cabbitaanba waad u diiday wala anti arsaltiiha adigu mid sii daysay ma tihid oo fa akalat marka ay cunto min khashaashi alardi ay min xasharaati ardi iskeed iskagamaadan sii dayno marka cayayaanka iyo xasharaadka dhulka ay cunto markii adigu aad xabistay meesha ay kuugu xidhnaydna cunto iyo cabitaan midna maad siin caaisha abu hurayre way xadiiskan yani marka way ku laaxili jirtay laakiin sawaabka cabdulaahi ibni cumar iyo abu hurayre iyo qayrkood baa warinayo sida saxdaa waxa weeye caaisha xadiiskan yani iyada maanu soo gaadhin laakiin saxaabada kale ridwaanullaahi calayhim ayuu soo gaadhay bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya kitaabu lmasaaqaat ayuu ku warinayaa xadiiska sagaalaad imaamu muslim iyo xaakimna way warinayaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu cuqba muxamed ibnu cuqba ibnu harim waa daciif qaala xadaanaa muxamed ibnu cumaan alqurashi muxamed ibnu cusmaan alqurashi ibnu yasaar daara wuxuu yidhaha waa majhuul lxaal waa nin majhuul ah qaala wuxuu yidhi xadaanaa xariis xariis ibnu cuثmaan abu daawuud fii sunanihi wuxuu ku yidhaahdaa shuyuukhu xariis kulluhum siqaat sida saaxibu fadlullaahi aljiilaani marka uu caddaynayo abu daawuudna ku sugan mashaa'ikhda xariis ibnu cumaan oo dhan dhammaantood waa siqaat dad siqaa uunbuu wax ka wariya xadaanaa xibaan ibnu sayd asharcabi can cabdillaahi bni can nebiyi sal allau aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi irxamuu naxariista buu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh turxamuu waa laydiin naxariisanaya haddaad naxariisataan oo khalqiga ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiinnu ay gaadho idinkana ilaahay naxariistiisaad helaysaan maxaa yeelay sababta alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin naxariista ilaahay waxay u dhowdahy oo ilaahay uu ku galladaysanaya u hibaynaya kuwa muxsiniintaee samaha falay waqfiruu dhaafa baa rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh addoommadii gifkii iyo xumaantii ay idinka galeen u dhaafa yaqfir illaahu alla wuu idiin dhaafayaa lakum idinka alaa tuxibuuna an yaqfir allaahu lakum waliyacfuu waliyasfaxuu ha iska cafiyeen ha iska dhaafeen ruuxa muslimka ahi hadduu wixiisu uu noqdo intiqaam iyo aargoosi asagunbaa cudur isugu filan soo ma haddaad qof walba oo wax kugu sameeyo inaad la dhiraan dhiraandhirso aad damacdo adaa dhiikar isku ridaaya marka intaan qof kaleba la gaadhinba marka waa inuu qofku uu leeyahay dhaafitaan cafwi iyo musaamax soomaalida haddaan nahayna dhaqankaasi waa inagu yaryahay qofku hadduu khalad kaa galo waxaad jeceshahay inaad la dhiraandhiriso ilaa meesha ugu dambaysa aad la gaadho ilahayna wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waalkaadimiina alkayda waalcaafiina can innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin yakfir allaahu alla wuu idiin dhaafayaa lakum idinka weylun halaag wuxuu u sugnaaday yowaadi naareed wuxuu u sugnaaday liaqmaaci alqowli qowlku kuwuu dhex marayo waxa weeye waa jamcu qimacin yacni ka dilaci oo kale waa masafta yacni shayga marka saliidda iyo shayga dareeraha ah marka shay lagu shubayo shaygan afka yaree la rabo in lagu shubo waxaa la mariyaa shay kalaa la sii masaf baa la sii mariya masaftaasi shaygaa la dhex marinayo kuma intifaacayso waa ka gudbaysaa soo maa waxaa lagu matelayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku matelayaa ruuxa xaqii maqlaya aan weelaynayn ee dhegna ka maqlaya dhegna ka sii daynaya muxuu la mid yahay waa masaftaasoo kale soo maa masaftaasoo kale waa weylun halaag wuxuu u sugnaaday waadinaareed wuxuu u sugnaaday liaqmaaci alqowli qowlku kuwuu ka gudbayo ee aanu anfacayn weylun halaag wuxuu u sugnaaday baa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh lilmusiriina kuwa sire daa'imaya aladiina kuwaasoo yusiruuna daa'imaya calaa maa facaluu wixii ay sameeyeen wahum yaclamuuna iyagoo og dembi iyo gef hadduu ka dhaco way daa'imayaan way joogtaynayaan dhaqanka mu'miniinta lagu yaqaanana maaha haddaad simbirraxato oo nafya shaydaan ay qaalib kaa noqdaan inaad ilaahay markiiba u soo noqotaa la doonaya waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llaha fastakfaruu lidunuubihim wman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu cala maa facaluu wahum yaclamuun munaafaqa gefka iyo dembiga iyo ilaahay subxaanah watacaala uu ka galay iyo xuduuddiisa iyo suhdinta alleh uu ka tallaabay ugama duwana duqsi sankiisa ka duulaya laakiin qofka mu'minkaa sidii buur ku soo kale ayuu gefka u galay ula mid yahay weylun halaag wuxuu u sugnaaday baa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lilmusiriina kuwa daa'imaya alladiina kuwaasoo yusiruuna daa'imaya calaa maa facaluu wixii ay sameeyeenee gef iyo xumaan ah walxaal hum iyaguna yaclamuuna ay og yihiin ayuu nebigu yidhi salawatu wasalaamu caleyh imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujalladka labaad boqollixdan iyo shan buu ku warinaya saxiixadana yani raqamka afar boqol siddeetan iyo labo ayuu sheekh naasir uku saxiixya waxaa laisku shabahayaa marka ruuxa mu'minka ah waxaa lagu yaqaanaa hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga marka loo sheego inay saamayn ay ku samayso dhaqankiisa iyo afcaashiisaba ay wax ka beddesho saasaa lagu yaqaana laakiin ruuxan yacnii waxyigu aanu saamaynta ku samaynayn wuxuu la mid yahay sida masafta dareeraha iyo biyuhu iyo saliiddu ay dhex marayaan oo kale ayuu la mid yahay qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadaana maxamuud waa maxamuud ibnu khaylaan abu axmed almarwasi qaala xadaana yaziid ibnu haaruun qaala ahbarana alwaliid ibnu ljamiil alkindi can qasim ibni cabdiraxmaan can abi umaamata albahiliy qaala wuxuu yihi kaana rasuulu lahi sal allau aleh waslem rasuulka ilahi wuxuu ahaa yani qaala rasuulu lahi sal allau aleh waslem rasuulka ilahi wuxuu yihi man raxima ruuxii u naxariista walow dabiixatan yacnii haba ahaato neefka uu gowracayaba ha ahaato walow dabiixatan ay walow madbuuxa neefka uu gowracayana ha ahaatee ruuxii u naxariista raximahu llaahu ilaahay baa u naxariista yowma alqiyaamati maalinka qiyaame allah u naxariisanaya subxaana wa tacaala dabiixa yacni waa faciiloo bimacnaa mafcuula ah imaamu dabaraani ayaa fi lkabiir ku warinaya mujaladka sideedaad laba boqol soddon iyo afar ibnu cadiyi fi lkaamil mujaladka sideediyo tobnaad raqamka siddeetanaad buu ku warinaya xasanahu alalbaaniyu fi saxiixi aljaamic asaqiir lix kun laba boqol lixdan iyo kow raqamka marka xayawaanaadka xataa laynoo xalaaleeyay inaynu ku intifaacno qaabka aynu ula tacaamulaynaa nebigu ina baraya salawaatu ullahi wasalaamu calayh baabu ahdi albaydi min alxumara cubaabu yahay ukunti in laga qaado xumrada ama shimbirta xumrada la yidhaahdo xumradu waa shimbir yani markaa qooleydanna yani marka ka yar shimbirahan yaryaree xaydhoguratada iyo midaan yaryarada aynu u naqaano iyona taana xoogaa ka weyn adugu waa shimbir ukuntii laga qaatay uun shimbir haddii ukuntii laga qaato dee waa laga argagixinayaa soomaa xadaanaa dalqi ibnu qamaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa dalq ibnu qannaamin waa nin siqaa dalqi ibnu qannaam abu maxamed alkuufi iqatun saduuq qaala xadaana almascuudiyu mascuudi waxaa loo soo gaabiyaa waa cabdiraxmaan ibnu cubaydillaahi ibnu cutba ibnu cabdillaahi ibni mascuud awowgii baa loo tiiriyaa ikhtilaad baa ku dhacay laakiin daabitka ragga isbaraambarka uu ku dhacay daabidka lagu dabdinayaa waxa weeye waa qabla baqdaad iyo bacda baqdaad intaanu baqdaad iman raggii ka wariyey waxay ka wariyeen qabla alkhtilaa markuu baqdaad yimi raggii ka wariyeen waxay ka wariyeen bacda alkhtilaa can cabdiraxmaan can alxasan ibnu sacad xasan ibnu sacad waa nin iqaa ah, can cabdiraxmaan ibni cabdilaahi ibni mascuud can cabdilaahi ibni mascuud ana nabiya sal allah nebigu nasla wuxuu degay mansilan boos makaanu degniin buu degay nebigu fa akhada rajulu ninbaa wuxuu qaatay bayda xumaratin yacnii shimbir ukunteed buu qaatay fa jaaat way timi shimbirtii tarifu iyadoo isku garaacaysa baalasha isku garaacaysa calaa ra'si rasuulillaahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed madaxiisa xayawaanaadku waxay u dacwoonayeen oo fariintooda inta badan ay gaadhsiinayeen nabi moxamed sal allah aleh wasalam awr baa u dacwoonaya awrkan waad dhibtay baa nebigu leeyahy salawatu ullahi wasalaamu caleyh shimbir baalasha isku garaacaysaa nebi moxamed soo dacwoonaysa tarifu xaalay isku garaacayso yani markaa biajnixatiha garbaheedii calaa ra'si rasuulillahi sal alla aleh wasalam nebi moxamed madaxiisa faqaala wuxuu yidhi nebigu suubanuhu wuxuu yidhi ayukum kineeba fajaca haadihi middan kineeba kaga argagixiyey bibaydatihaa ukunteedii keebaa kaga argagixiyey yaa ukunteedii ka qaata fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahiow ana akhadtu baydataha ukunteedii anigaa qaatay fa qaala nebiyu sal allau aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi urdudhu u celi raxmatan lahaa waa mafcuulun liajlihi raxmatan lahaa naxariis aad u naxariisanayso darteed ilmaheeda ugu celi buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaad dareemaysaa marka diinteennu xataa xayawaanaadkii bay daryeelaysaa oo naxariista yacni ilaahay subxaana wa tacaala uu geliyey mabaadida nebi moxamed alla uu soo dhiibay khalqigoo dhan bay naxariistu tahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim xadiiska abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya buhaarina wuxuu fi taarikh buu ku warinaya mujaladka hanaad yani maana saxiix baabu dayri fi lqafas wuxuu baabu yahay shimbirtii oo lagu qaato shabagii ama shabaqii lagu qaato qafasku waa shabaqan ama saab waxaa tidhaahdo yani markaa lagu qaadanayo bukhaari marka fiqigiisa wuxuu kala saarayaa shimbirihii iyagoo aan waxyeello loo geysanayn iyo dhib loo geysanayn ma lagu intifaaci karaa ayuu marka u baabaynaya qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa caamir waa khaa madbaciye eh. waa caarim waa muxamed ibnu fadl asaduusi qaala xadaanaa xamaad ibnu saydin can hishaam ibni curwata qaala wuxuu yidhi kaana bnu zubayr cabdillaahi ibnu subayr wuxuu ahaa bimakata maka ayuu ku wa asxaabu nebiyi sal اllau alيh waslm nebiga asxaabtiisuna yaxmiluuna dayra shimbiraha ayay kuwa xambaartay ahaayeen fil aqfaasi qafasyada iyo shabaqyaday shimbiraha ay ku xambaaran jireen marka inay bannaan tahay buu xadiiskan u keenaya waa xasanulisnaad hishaam lahu riwaayatan can cammihi cabdullaahi bni subayr muxadisiintu isku khilaafaan hishaam ibnu curwa ma ku leeyahay adeerkii cabdullaahi ibnu subayr riwaaya ma ku leeyahay mise kuma laha qala imaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana sulaymaan ibnu muqiira can saabit ibnu aslam albunaani can anas ibni malikin qaala wuxuu yihi dakhala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa soo galay fa ra'aa wuxuu arkay ibnan inan oo liabi dalxata abi dalxa u sugnaaday oo yuqaalu lahu layidhaahdo abuu cumayr xadiiskan waxaynu ku soo marnay alshamaa'ilu almuxamadiya walkhasaa'il almustafawiya kitaabkii hore dhammaaday baynu ku soo marnay wa kaana lahu waxaa u sugnaa wiilkaas nuqayrun shimbir yar baa u sugnaa oo yalcabu bihi uu ku ciyaaro faqaala wuxuu uhi yaa abaa cumayr abaa cumayrow maa facala nuqayru nuqayr muxuu sameeyey shimbirkii muxuu sameeyey ow amase ayna nuqayru nuqayr aaway nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa kaftan iyo fariin uu wiilkan yar gaadhsiinayo baabu misaaxi nebiyi sal allahu aleh wasalam nebiga kaftankiisii bisabiyi ilmaha yar uu la kaftamayo ayaynu ku soo marray marka wuxuu leeyay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr shimirkii nuqayr la odhan jiray muxuu sameeyey waxaa laga qaadanayaa ilmaha yar in kunyo loo bixin karo abuhebel la odhan karo isagoo aan ilmaba dhalin waxaa laga qaadanayaa shimirtii in lagu ciyaari karo ilmihii haddaanu yani tamsiil aanu ku samaynaynoo baalasha aanu ka rifayn inuu ku ciyaari karo waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi calamun min aclaamihi yacnii cilmi cilmiyadiisii ka mid inuu ogaaday wiilkan yar inaanu sii cimriyeynba yaa cumayr buu leeyahay waa marka waa tasqiiru lcumri waa midkii cimrigiisa uu gaabnaa ayaa loo jeeda marka masaaishii laga qaadanayay shamaa'il lmuxamadiya ayaynu ku soo marnay bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya kitaab اladab buu ku warinayaa imaamu muslimna fii saxiixihi watirmidi isaguna wuxuu ku warinayaa shamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya raqamka bukhaari isagu wuxuu ku wariyaa baabu اlkunyati yani kunyadii lisabiyati qabla an yuulada yani ilmihii yaraa in loo bixiyo qabla an yuulada lirajul in kunyo loo bixiyo intaan loo dhalin qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun yanmi khayran bayna annaas wuxuu baabu yahay yanmi wuxuu badinayaa wuxuu siyaadinayaa ama yunqilu wuxuu naqlinayaa dadka u kala qaadayaa khayran khayr buu u kala qaadayaa bayna annaasi dadka dhexdooda oo yacnii yanmi oo min annama laga keenay yani siyaadada laga keenay yanmi oo loo jeedo bimacnaa yunqilu wuxuu naqlinayaa dadka u kala qaadayaa halkuu rufyaan noqon lahaa wuxuu kala qaadayaa khayrku kala qaadaya qaala lmusanifu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bnu saalix cabdulahi bnu saalix waa kuma kaatibu leys inta badan leys ibnu sacad buu daba taagan yahay qaala xadaanii leys ibnu sacad alfahmi qaala xadaanii yunis bn abi isxaaq asabiici can ibni shihaabin moxamed ibni muslim ibni shihaab azuhri qaala wuxuu yidhi ahbaranii xumayd ibni cabdiraxmaan xumayd ibn cabdiraxmaan baa ii warramay ummahaatu sita intaad ku jirto saddex xumayd baa ku soo maraya ragga siqada ah waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf axadu casharati almubashiriina biljanna baa dhalay iyo xumayd ibn abi xumayd adawiil oo inta badan wuxuu daba taagan yahay anas ibnu maalik buu daba taagan yahay xumayd alximyari reer ximyar baa xumaydka kalena loo nisbeeyey ana ummahu hooyadii umma kalsuumin ummu kalsuum ahayd ibnata cuqbata ibna abi mucaydin ahayd cabdiraxmaan ibnu cawf baa qabay ummu kalsuum yani ibnatu cuqba ibna abi mucayd markii hore waxaa furay yanii haddii ilaahay kuu ron yahay usaama ibnu sayd ayaa furay kadibna waxaa guursaday cabdiraxmaan ibnu cawf ahbarathu waxay uga warantay annahaa samicat rasuula lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilah inay ka maqashay yaquulu isagoo leh laysa alkadaabu beenaaluhu maaha alladii midka yuslixu bayna annaasi dadka dhexdooda hagaajinaya islaaxinaya oo fa yaquulu odhanaya khayran khayr odhanaya oo amase yunmi khayran khayr dadka u kala naqlinaya kaas unbaa haddii ilaahay kuu ron yahay maaha beenaale buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaalat waxay tidhi walam asmachu maanan maqlin nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kamaanan maqlin yurahasu isagoo ruqsaynaya ogolaanaya fii shayin shay oo mimaa yaquulu nnaasu dadku waxay leeyihiin ah beenta ay dadku ku hadlaan nebi maxamed oo ogolaanaya maan arag oo min alkadibi been ah ilaa fii alaain saddex mooyaane alislaaxi bayna annaas dadka dhexdooda in la hagaajiyo oo labadii qof ee ishayay yani markaa wanaag loo kala geeyo waxaad leedahay war qofkan adigaaba si xun u arkee asagu wanaag buu kaa sheegayey cuqdada adugu aad ka qabto kuuma qabo yani waana u cuqdadaysanya laakiin warkan aduunbaa sameeyey laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas ayb alilaax bayna annaas iyo waxadiisi rajuli ninka warkiisa yani uu waramayo imraatahu haweenaydiisa uu waramayo ayaduna been maaha islaantii baa wax sugaysay xisaabihii baa isku aadi waayey khayr bay noqonaysaa anaa og waxa soo bal cagta u dhig hayna wareerin yaro sugbal adaaba kala guran waayaye waxa soo socda anaa ogeyska cagta udhig baad leedahay waxadiisi lmar'ati haweenayda warkeeda sawjaha ninkeeda ay u iyaduna odaygii haddayba ka baqayso inuu ama gacan saaro ama hawl kale ay uga baqayso inay iyaduna war ay ku dejinayso ay u sheegto yacni daahirka iyo dusha been hauga ekaado laakiin maqaasida iyo ujeeddada looga qasdayaa waxay tahay sharcan in wax lagu islaaxiyo qoys baa lagu dejinayaa reer kala burburi lahaa baa lagu dejinayaa dad cadhoon lahaayoo shayddaanku uu ka faa'iidaysan lahaa dhexdooda iyo qalbigooda uu wax ku tuuri lahaa albaabkaas sharkaa laga hortegaya baabkaas baa marka loo banayn rawaahu lbukhaariyu alimaam albukhaari baa fi ladab ku warinaya kitaabkiisa saxiixa han kun toddobaqoafartaniyo saddex muslimna kitaab lbiri wasila boqol iyo saddex tirmidi fii jaamicihi kun sagaal boqol toddobaataniyo kow raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa yasluxu lkadib wuxuu yahay beentu inaanay wanaagsanayn ruuxu carabkiisa inaanu beenta uga caado dhigin inuu runta ka caado dhigto qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana cabdulaahi ibnu daauud cabdulaahi ibnu daauud ibnu caamir ibnu rabiic abu cabdiraxmaan waa iqatun saduuq ma'muunu caabidu naasik wuxuu yidhi kadabtu ilaa maratan waaxida weligay been ma sheegin buu yidhi noloshayda hal mar mooyaane halkaa mar maxaad ku malayn lahaydeen caruurtu markay yar tahay ee dugsiga qur-aankii macallinkii qur-aankii makaa dhegaysta la yidhaahdo marar badan been bay sheegaan ayb ilmuhu markuu seegseeg noqdo been buu sheega maalin baa marka macallinkii qur-aankii makaa dhegaystay inta aabbe igu yidhi baan idhi waa iga dhegaystay iyadoo aan qur-aankii laiga dhegaysan weligay maalintaasaa been iga dhacday buu wa sulaymaan bn mihraan alacmash can abi waa'il shaqiiq bni salma can cabdilaahi bni mascuud can nebiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi calaykum bisidqi runta ogaada buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa ina sidqa runtu yahdii wuxuu ku hanuuninayaa ila albiri baarinimada iyo samafalka iyo wanaaga iyo wadada toosan bay kugu hanuuninaysaa wa ina albira biriguna yahdii wuxuu ku hanuuninayaa ruuxa ila aljannati jannaduu ku hanuuninayaa hadduu ruuxu runta uu sheego runtu waxay ku ridaysaa wadada biriga iyo samafalka biriga iyo samafalka iyo wanaagguna waxay ku ridayaan ruuxaas mustaqbalkiisa iyo ma'wigiisa iyo meesha uu ku dambaynaya inay janno noqoto wa ina arajula ninkuu yasduqu run buu sheegaa xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allaahi ilaahi agtiisa sidiiqan run low ilaa looga qoro diwaanka ilaahay agtiisa yacni kuu yaalla iyo rikoodhka ay malaa'igtu ruuxa ka qortay waxaa loo yaqaanaa sidiiq runlow baa loo yaqaanaa waana derajo ka mida derajooyinka ugu sarreeya ilahi wuxuu ihi subxaanah wa tacaala waman yudic allaha wاrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnebiyiina derajada labaad maxay tahay wاsidiiqiina wاshuhadaa wاsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa marka sidiiq baa loo qorayaa wa iyaakum walkadiba beenta iska ilaaliya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa ina alkadiba beenta yahdi wuxuu ku hanuuniyaa ruuxa wuxuu ku hanuuniyaa ila alfujuuri faajirnimada iyo daacakab wuxuu ku hanuuniyaa faajirnimaduna yahdii wuxuu ku hanuuniyaa ruuxa ila annaari naar buu ku hanuuniyaa wa ina arajula ninka yacnii ninka waa lagu halqabsanayaa ruuxa ayaa loo jeedaa layakdibu wuu been sheega xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allaahi ilaahi subxaana wa tacala agtiisa kadaaban beenaale ilaa loo qoro alaa lacnat اllaahi cala alkaadibiin yacnii ruux ka fool xun ama ka ihaanaysan ama ka dulaysani ma jiro ruux ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa beenaale loo qoray malaa'igtii baa beenaale u qortay diiwaankii malaa'igta ee ilaahay agtiisa yaallay subxaana wa tacaala waxaa u galay hebel waa beenaale ayaa u galay waa cajiib soo ma cajiib laakiin ninka beenta sheega ee wax isdaba mariya ee qabaa'ilka isku dira ee sharka ka shaqeeya waxaa loo yaqaanaa nin siyaasiya oo khatar ah oo haliyey ah oo bulshada iyo qaybaheeda kala duwan kaalin mugle kule baa loo yaqaan mafhuumkaasi marka waa mafhuum khaldan oo mafhuumkii sharciga khilaafsan oo in la saxo dib loo saxo loogu baahan yahay bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaab aladab imaamu muslimna wuxuu ku warinaya kitaabu albiri wasila boqol iyo saddex raqamka ah tirmidi fii jaamicihi buu isaguna ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid awraja albaqlaani shaykhu ljamaaca macada bni maaja lixda shiikhba waxbay ka warinayaan shan ka midu ayaa wax ka warinaya laakiin ibnu maaja wuxuu wax kaga wariyaa biwaasita waa loo dhexeeyaa asaga iyo ibnu maaja qaala wuxuu yidhi xadaanaa jariir jariir bnu cabdilxamiid adabbi can ilacmash waa sulaymaan bnu mihraan alacmash can mujaahid ibni jabr almaki can abi macmar yani axad iqaat aلtaabiciin can cabdillaahi bni mascuudin qaala wuxuu idhi laa yaslixu اlkadibu beentu ma habooqna oo wax bannaan maaha fii jiddin yacnii dhab ahaan isagoo u qastaya inuu beentii uu sheego walaa fii haslin isagoo ciyaarayoo dheeldheel hay ka tahay inuu been sheego ma bannaana wuu saxaabigu leeyahay waan kugu ciyaaraya ima waan kula kaftamayey waan kula kafto waad ila kaftamaysa laakiin beenta iska ilaali beentu ma bannaana dhab iyo dheel toonna beeni ma bannaana waa khisaalka iyo dabeecadaha iyo dhaqamada sharcigu u inkiray ee madmuumkee la ceebeeyey wahay ayib walaa an yacida axadukum midkiin inuu u yabo hana ma bannaana waladahu ilmihiisa shay-an shay uma laa yunjisu lahu kadibna aan u fulin meesha la wadagelayaa been yaryaraysi ma leh yaanay kuu soo dhuumanin tanaa ugu khatarsan tan waxaan isleeyahay cid ka badbaadaysaa waa yarta ciduun ilaahay u naxariistay ma bannaana buu saxaabigu leeyahay ilmihiisa ruuxu inuu u yabooho yacnii ballan uu la galo kadibna ballantii aanu u fulin xataa qur markaad dhammayso waxaasaan ku siinaya ilmihii waa isdiyaariyey insha allah waa lagu siin doonaa mar walba uun waad ka warwareegi waxaa la rabaa ilmaha wixii loo yabohaye adigu aad u ballan qaaday inaad u fulisaa la rabaa bal nebigu salawaatu wasalaamu caleyh xadiiska imaamu axmed uu warinayo fii musnadihi uu ku warinayo haweeney baa ilmaheedii u yeedho waxay tidhi tacaala yani haa tacaala ucdiika warkaale aan ku siiya islaamuhu xataa markay rabaan ilmaha inay dilaan hoobay yidhaahdaan hoob markay yidhahdaan gacanta ay dhab u soo yidhahdaan bay dilaan soo lama ogola kaale aan ku siiya faqaala laha rasuulu lahi sal alla alih wasalam wuxuu ku yidhi maa aradti an tucdiya maxaad doonaysay siiso qaalad waxay tidhi aradtu waxaan doonay an ucdiyahu tamran timir inaan siiyo timir baan doonay faqaala rasuulu lahi sal اla alيh wuxuu yidhi ama inaki low lam tucdiihi shayئa kutiba calayki kidbatun haddaanay runta ahayn oo aadan waxba siinayn oo aadan waxba siiseen waxaa laguu qori lahaa been baa laguu qori lahaa xuuxa ha ku odhan ilmaha yar xuuxa xuuxa sooma yidhaahdaan waa been lama ogola waxaasoo dhan ibn abi shayba fi lmusanif ku warinaya mujalladka shanaad laba boqol soddon iyo lix ibn cadiy fi lkaamil isaguna mujaladka lixaad saxaxu lalbaaniyu fii silsilat alaxaadiis aldaciifa raqamka yani xadiiska hoostiisa ayuu ku saxiixiyay iyo saxiix aladabi lmufrad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun aladii yasbiru cala ada اnnaas wuxuu baab yahay midka u sabraya dadka dhibtooda xadaanaa aadam ibnu iyaas alcasqalaani qala xadaana shucbata bn xajaaj alcataki can ilacmash sulaymaan bn mehraan alacmash can yaxya bni wasaab yaxya bni wasaab almuqri waa iqat min axsani nnaasi qiraa'atan dadka ruuxa ugu qiraa'ada wanaagsanee cod aad u qurxoon baa ilaahay siiye subxaana wa tacaala shaarixu wuxuu leeyahay wa kaana idaa qara'a laa tusmacu fi lmasjidi xaraka wuxuu ahaa hadduu qiraa'ada bilaabo masjidka wax dhaqdhaqaaqa hal qof oo hadlaya lagama maqli jirin waa megnad qaariga mugtay wuu ku soo jiidanaya qur-aanka sawdka fiican lagu aqhriya qofka qalbigiisa iyo dareenkiisa wax ka beddelaya ninkaasi marba hadduu qiraa'ada bilaabo hal qof oo hadlaya masaajidka laguma arki jirin can ibni cumar cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyay can inabiyi sal alla aleh wasalam wuxuu ka wariyey qaala nebigu inuu yidhi rasuulku sala allahu aleh wasalam almu'minu ruuxa mu'minka alladii kaasoo yukhaalidu nnaasa yacnii dadka dheehayoo la dhex gelaya macnaha waxaa loo jeedaa ummaddii la tacaamulaya mucaamalaad iyo dhaqan la samaynaya oo wayasbiru sabraya calaa adaahum dhibtooda u sabraya khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min aladii midka laa yukhaalidu nnaas dadka aan dheehayn ee aan dhex gelayn walaa yasbiru calaa adaahum dhibtoodana aan u sabrayn waxaa ka khayr badan midka dadka dhexgelaya la tacaamulaya dhibta ka soo gaadhaysana u sabraya ayaa ka khayr badan buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh marka laga reebo axaadiista nebiga salawatu wasalaamu calayh marka laysu geeyo marxalad baa jirta ruuxa muslimkaay cuslada iyo inuu gooni joogo ay u fadli badan tahay wakhtiga fitantu yacni ay jirto fitanta diinad ay jirto oo fitantana yacni aanu waxba ka bedeli karayn ruuxa muslimka ee marka inuu cidlo joogo markaasoo kale waa bannaan tahay tirmidi baa fii jaamicihii ku warinaya ibnu maaja fii sunanihi imaam axmed fii musnadihi mujaladka labaad ibn abi shayba fi lmusanaf saxahu alalbaniyu raximah اllahu tacala fi ladabi اlmufrad raqamka qaala imaamu raximah اllahu tacaala baabu sabri cala lda wuxuu baabu yahay dhibkii in lagu sabro ruuxa muslimka wixii dhibee soo gaadha inuu ku sabro xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can sufyaan aلthawri qaala xadaanii alacmash sulaymaan bnu mihraan alacmash can saciid bni jubayrin can abi cabdiraxmaan asulami alqaari can abi muusa alashcariyi can اnabiyi sala اllah alيh wasalam qaala wuxuu yihi laysa axadun ruux ma ahaanin oo amase laysa shay-un shay ma ahaanin asbara mid uga sabir badan calaa adan dhib dhibtaasoo yasmacuhu uu maqlayo min allaahi alle subxaanahu wa tacaala ruux dhib uu maqlayo loo geysanayo uga sabir badan alle ma jiro subxaanahu wa tacaala innahum iyagu layadacuuna waxay sheegayaan lahu alle subxaanahu wa tacaala u sheegayaan waladan ilmay u sheegayaan alle subxaanahu wa tacaala kelmaddaas kufriga ah ee gaalnimada ah ee samaawaadka iyo arladu ay la dildillaacayaan buuruhuna ay la daadanayaan ayay ilaahay u dulqaadanaya subxaana wa tacaala inahum iyagu layaddacuuna waxay sheegayaan lahu ay lilaahi ilahay waxay u sheegayaan waladan wa innahu allena subxaana wa tacaala layucaafiihim alle subxaana wa tacaala caafimaad buu siinayaa wayarsuquhum wuuna irsaaqayaa oo wuuna dheefinayaa alle subxaana wa tacaala bukhaari marka wuxuu ka qaadanayaa fiqigiisa baabka uu baabaynayo iyo cilaaqada xadiiskan ka dhexeeya munaasabadda ka dhexaysa waxa weeye ilaahii khalqiga dheefinayay alle subxaana wa tacaala ee caafimaadka iyo dheeftuba xaggiisa ay ka imaanaysay allahaasaa dhibtoodii u dulqaadanaya adigu marka xaggee joogta qaala alimaamu raximah llahu tacala xadiiska hore marka bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya ayuu ku warinaya baabu qowli اllahi tacaala ina allaha huwa arazaaqu dulquwati اlmatiin imaamu muslimna fii sifaati اlmunaafiqiin buu ku warinaya afartan iyo sagaal nasa'i fii sunanihi walimaamu axmed wabni xibaan wagayrihim qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana cumar ibnu xafsin ibnu qiyaas qala xadaana abi wa xafsun ibnu qiyaas qala xadaana alacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash qaala samictu shaqiiqan yani shaqiiq ayaan maqlay buu yihi waa shaqiiq ibnu salama yaquulu isagoo le qaala cabdullaahi baa wuxuu yihi qasama annabiyu sala allahu calayh wasalama qismatan nebi maxamed baa wuxuu qaybiyey qeyb buu qaybiyey ka bacdi maa kaana yaqsimu yacnii qaybtii uu qaybin jiray yacnii barhkeed wax la miduu qaybiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min alansaari ansaar ka mida wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innahaa la qismatun qayb weeye maa uriida biha wajhullaahi wejiga ilaahay aan lagu doonayn waa qayb sida wax loo qaybiyeyna ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa lagu dooni maayo cajiib qultu waxaan idhi ana la aquulanna lilnabiyi sal allau aleh wasalam walle nebiga waan ku idhaahdaa walle fariintan iyo warka nebi maxamed laga sheegay waa gaadhsiiyaa fa ataytuhu waanu imi nebiga sal allau aleh wasalam walxaal huwa isaguna fii asxaabihi asxaabtiisa uu dhex joogo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa saarartuhu waan la siraystay nebigaan la faqay oo dhegta intaan yacni markaa aan afka u saaray baan fariintii gaadhsiiyey nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo ninkaasi wuxuu yidhi fashaqa dalika arrinkaasaa ku adkaaday calayhi cala nebiyi sal alla aleh wasalam wa taghayara wejhu wejigiisiina waa doorsoomay oo waa isbedelay nebi maxamed hadduu farxana wejigiisa waa laga dareemi jiray hadduu cadhoodana nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wejigiisa waa laga dareemi jiray waqadiba waa cadhooday xataa wadidtu ilaa aan jeclaystay annii lam akun akhbartuhu inaanan ahaan mid u warramay allah maxaan ugu warramay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh anigii baa isiri war nebiga maxaad warkan iyo farriintan aad u soo gaadhsiiso ugu keenaysay uma qaala wuxuu idhi qad uudiya muusaa nebi muusa la dhibay calayhi salaam biakara min dalika intaa wax ka badan baa la dhibay fa sabra markaasuu sabray xadiiskan waxaynu ka qaadanaynaa dulqaadka nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo qaabka uu ugu sabrayey nebigu dhibta soo gaadhaysa uu ugu sabrayey waxaa la leeyahay innahaa laqismatun maa uriida biha wajh allah icdil yaa muxamed fa innaka lam tacdil war cadaalad samee nebi moxamed oo maadan cadaalad samaynin markaasuu wuxuu leeyahy wayxaka faman yacdil idaa lam yacdil wa warasuuluh war alle iyo rasuulkiisu hadday cadaalad samayn waayeen yaa cadaaladda laga dugsanayaa waxaa kaloo laga fahmayaa asagoo ruuxu isla quman oo isla toosan inuu hadyigii iyo waddadii iyo dariiqii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu gefi karo oo dhinac mari karo ninkani waa isla quman yahay wuxuuna durayaa khalqiga midkii ugu sharafta badnaa ugu qiimaha badnaa buu durayaa wax ka sheegaya wadaad marka yani haddii ilaahay kuu run yahay caalima iyo nin sheekha iyo marka xaggee joogaan nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh baa marxaladaas yani markaa loo dhibaya qaala alimaamu raximah llahu tacala xadiiska bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya muslim fii saxiixayn qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu islaaxi daati lbayn wuxuu baabu yahay dadka dhexdooda in la wanaajiyo oo ummadda khayr wanaag loo kala qaado xadaanaa aa waa sadaqa ibnu khaalid qaala xadaanaa abu mucaawiya muxamed ibnu khazim adariir can ilacmash sulaymaan ibnu hihraan alacmash can camr ibni mura ibnu cabdilaahi ibnu dariq abu cabdilaahi alkuufi ayib waxay yidhaaheen waa min macaadini sidqi waa runta macaadinta iyo meelaha runtu ay ka soo baxaysa waa nin iqah can salim bni abiljacdi can umi darda can abi darda can اnabiy sal اllahu alيh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi alaa unabi'ukum miyaanan idinka warramayn ma idinka warramaa bidarajatin derajo iyo maqaam iyo boos ma idinka warramaa yacni afdala ka fadli badan min asalaati salaaddii iyo wasiyaami iyo wasadaqa salaaddii sunnaha ahayd iyo soonkii sunnaha ahaa iyo sadaqadii sunnaha ahayd ka fadli badan shay maqaam ahaan iyo darajo ahaan ka fadli badan maydinka warramaa qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi salaaxu daati lbayn waa dadka dhexdooda oo la hagaajiyo oo war wanaagsan loo kala qaado maanta ummadda in badan oo ka a ah carabkooda ibtilaysan xataa khaasadii bay kala giinayaan laba ninoo aan waxba isku haynin baad arkaysaa afka isu buuraaye war labada nin ismaba arage xaggay yani markaa iskaga dhaceen dad baa war u kala qaaday wuxuu leeyahi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa fasaadu daati اlbayni dadka dhexdooda oo la fasaadiyaa hiya alxaaliqatu waa xiirtu waa midda wa xiiraysa riwaayo kale wuxuu leeyahay ma odhanayo innahaa taxliqu shacra timahay xiirtaa ee taxliqu diin diintay xiirtaa oo khilaafka ummaddu waa dabargooyo waa meelaha cadowga muslimiintu uu ka faa'iidaysanayo ummadda khilaafkeeda bal riwaayo kaloo dabaraani uu warinayo wuxuu leeyahay nebigu alaa adullukum sadaqatan yuxibu allahu mawdicaha ma idin tusiyaa sadaqo ilaahay subxaana wa tacaala booskeeda iyo makaankeeda uu jecel yahay qaaluu bala qaala wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa weeye alislaaxu bayna annaas sadaqatun yuxibu llahu mawdicaha waa sadaqo booska la dhigay ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay dadka oo dhexdooda la hagaajiyo khayrka iyo wanaagga loo kala qaado labada wejiga isu tubaysa ama xoogaa nafta iyo shayddaanku dhexdooda yacni ay ka shaqeeyeen in dhexdooda wanaag la dhigo oo war wanaagsan loo kala qaado haddaad heshiisiin karto aada heshiisiiso bulshooyinka inta dhibtu ay ka dhacday in la qabto halkaa lagu xakameeyo marka waxaynu gaadhaynaa adduun iyo aakhiraba mujtamaca liibaanay ayaynu noqonaynaa xadiikan aan ku joojiyo xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana cabaad ibnu alcawaam cabaad ibnu alcawaam ibnu cumar ibnu cabdilaahi abu sahl alwaasidi waxay yidhaahdaan yani waa siqo waa nin siqo ah laakiin muddadii dambaa xadiiskiisa yani idiraab baa ku dhacay oo waa isbaraanbaray ayb ahbaranaa sufyaan ibnu xusayn sufyaan ibnu xuseyn waa nin iq ah ilaa fii axaadiii zuhriyi axaadiista imaam suhri mooyaane can اlxakmi bni cutaybata alfaqiih can mujaahid an ibni cumar can ibni cabaasin cafwa can mujaahidin can ibni cabaasin wuxuu fasirayaa qowluhu tacaala faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum ilaahay ka boqo oo dhexdiinna hagaajiya qaale wuxuu yidhi haada midkani waa taxriijun yacni waa dhaleecayn oo min allahi ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda yani markaa la dhaleecaynayo ataxriij min allahi cala almu'miniin bimacnaa waxa weeye addayq cidhiidhi iyo gef in lagu xukumo ayb taxriijun dhaleecayn weeye min allahi ilaahi subxaana wa xaggiisa ka ahaatay oo cala almu'miniina mu'miniinta dushooda la dhaleecaynayo oo dhaleecaynaya inay istoosiyaan iyadoo looga jeedo loo soo jeedinayo an yattaquu allaha inay ilaahay ka baqaan oo wayuslixuu ay hagaajiyaan daata baynikum yani daata baynihim waxa dhexdooda ay hagaajiyaan an yattaquu allaha inay ilaahay ka baqaan oo wayuslixuu ay hagaajiyaan daata baynihim waxa dhexdooda ah arrimaha dhexdooda ay hagaajiyaan oo ay ka heshiyaan soomaalidu waxay tidhaahdaa carab iyo laba daan baa isugu dhowo waa isqaniina haddiiba bini aadamku isku caqli maaha oo isku cilmi maaha oo isku fahan maaha oo isku dabeecad maaha wixii marka fahankooda iyo noloshoodu isqabato uunbaa israacaya alarwaaxu junuudun mujannada famaa tacaarafa minha italaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf laba qof oo hadday doonaan khaasadii iyo wadaadadii ah baa laga yaabaa ninna markuu kaa soo horbaxo inaad cawdi bilaysato aad tiraa ah, kan ilaahay ha ku dhaafiyo waxba ha ku darsan ninna waxaa laga yaabaa si imbisaad ahoo weji furan oo kalgacalle inaad u soo dhowayso ayaa laga yaabaa marka haddiiba bini aadamka dhexdoodii ay wax dhex maraan dadkii muslimiinta ay dhex maraan waxaa la doonayaa bulshada muslimiinta maqaasida shareecaddeenna waxaa ka mid ah waxay ilaalinaysaa wax kasta oo wadajirka muslimiinta dhaawacaya ee qalbiga inay wax isugu hayaan bay ka hortegaysaa waxaa la doonayaa marka muslimiintu wixii dhexdooda inay ka heshiiyaan yacni markaa oo qofba qofka kale u dulqaato oo qofka muslimkaah uu noqdo ruuxu waxna soo duma xaggiisana loo soo dunmo inuu noqdo ruux laga cararo aanu noqon wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab acla wabillahi towfiiq